alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacdu darsigeennaana waa kii shan iyo tobnaad ee ka mida kitaabkii cumdat alaxkaam fi macaalimi alxalaali waalxaraam oo iska lahaa asheekh cabdulqani ibnu cabdilwaaxid almaqdasi raximahu allahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi baabuljamci bayna asalaatayni fi safar macnaheedu waxaa weeye baabuljamci isu keenidda ama jamcidta lamba waxa weeyaan baabkeedii weeye bayna salaatayni laba salaadood dhexdood fi safari safarka dhexdiisa ama socdaalka macnaha xadiidku waxaa weeye markaad musaafir tahay laba salaadood isku waqti inaad tukan kartid tusaale ahaan maqribkii cishihii baad hal mara wada tukanaysaa ama duhurkii iyo casarkii baad hal mara wada tukanaysaa maxaa soo haray salaadihii shanta ah? mar haddaan labalaba isu raacayna salaada subax soo maaha ayada cidna lalama jamciyo wakhtigeedu waa u gooni see loo jamciyaa jamaca laba u qaybsama jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labadaa magac bay kala leeyihiin jamcu taqdiim horumarinta jamaceeda iyo jamcu taakhiir dibdhigidda magaceeda ee jamceeda maxaa laga wadaa hadda waxaynu joognaa maqhribkaynu ka baxnay musaafir markaad tahay waxaa kuu bannaan maqhribkan hadda markaad tukatid inaad cishihiina raacisid marka labada salaadood kee soo hormaraysa waqtigoodii maqribka waqtigiisa ku tukatay laakiin cishi baa soo hormaraysa soo maa cishahaas waxaa loo yaqaana waqtigaa jamcu taqdiim jamcu cishihii baa waqtigiisii laga soo hormariyey jamcu taakhiir waxaa weeye maqribka meeshaad tukan lahayd baa iska daysayba waxaad la sugaysaa waqtigii cishaha cishihii baad waxaad wada tukatay maqribkii iyo cishihiiba taasna maxaa la yidhahdaa jamcu taakhiir dib u dhigidda jamceedi qodobka ma la fahmo waxaa la mid a ah duhurka iyo casarka wakhtigii duhurka markuu galay baa duhurkii iyo casarkiiba isla tukatay jamcaas magici ya taqdiim weeye taqdiim soo horumarinta jamceed sababto ah yaa lasoo soo hormariyey markaas salaadaha labada salaadood midna waqtigeedii baa la joogaa midna waa laga soo hormariyey wakhtigeedii casarkii baa wakhtigeeda lasoo soo hormariyay maadaama waqtigii duhurka la tukaday waxaa kuu bannaan duhurkii markaad gaartay inaadan tukanba duhurkii dib baad udhigaysa casarka markii la gaaro baa duhurkii iyo casarkiiba isla tukanaysaa taasna magaceed jamcu ta'khiir duhurkii baad dib uga dhigta waqtigiisi marka laba salaadood waa jamcin kartaa kartaayo salaadaha afar afarta ah duhurka casarka cishaha iyo maqhribka saddexa ku dar afartaas salaadood jamc waa ka suurtoobaa labada salaadood duhurka iyo casarka wakhtigoodu waa isu dhowi waxaa ka dhexeeya tadaakhul wax loo yidha isgelitaan waa la jamciyaa cishaha iyo maqribkuna waa isu dhow yihiin tadaakhul baa ka dhexeeya waa la jamciyaa cishaaha iyo maqribkana waa la jamciyaa duhurka iyo casarkana waa la jamciyaa waa hagaag marka taasuu musanifu ka hadlayaa raxmatullaahi calayh baabu ljamci kulmintii ayuu u baab yahay bayna asalaatayni laba salaadood dhexdood la kulmiyo fi safari socdaalka iyo safarka dhexdiisa can cabdillaahi bni cabbaasin cabdulaahi bni cabbaas waxaa laga wariyey radiallaahu allah ka raali noqday canhumaa xaggooda qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yajmacu mid kulmiya fi safari safarka dhexdiisa bayna salaati duhri duhurka salaadiisa iyo walcasri casarka jamce ama jamcu taqdiim ama jamcu taakhiir idaa kaana waa hadduu yahay calaa dahri sayrin socod dushi mid ku sugan sayrka ah, waa socodka ah, sayrku waa socod dahrigana waa socodka bartankiisiyo waay calaa dahri sayrin socod bartankii haduu ku sugan yahu socdaal yah wayajmacu waa kulmin jiray bayna almaqribi maqribka iyo waalcishaa'i cishahana waa isu geyn jiro waa isla tukan jiray lafdigana bukhaari baa iska leh halkaa waxaan ogaanay hadduu musaafir yahay qofku salaadaha jamacu uu ka suurtoobo wuu jamcinayaa maqribka iyo cishaha duhurka iyo casarka jamacaa sidee buu noqon jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir jamcu taqdiim muxuu noqon karaa salaada wakhtigeedii oo laga soo hormariyey maqrib baynu joognaa ceshii baa wakhtigiisa laga soo hormariyey ama duhurkiibaa inta la tukaday casarkii iyo duhurkii laisla tukaday casarkii la soo hormariyey jamcu taakhiirna salaad wakhtigeedii joogaa dib loo dhigo mid kale lala sugay taas waa ma waxaa kalooy culummadu ka hadlaan waxa wax loo jamciyaa salaadaha ma safarka keliya mise arrimo kaloo waxaa jira ay bannaan tahay salaadaha in loo jamciyo culummada waxay leeyihiin roobkana waa loo jamcin karaa ah arag soomida dhagxaafadeenaan isli marar badan maqhribka iyo la jamcinhayo inta roob da-o roob waa loo jamcin karaa waxay kaloo culimmadu isweydiiyaan xanuun ma loo jamcin karaa maalan waad xanuunsantao tabcaan baata hadhow cishihii waxaad ka baqaysaa inaad gaariba weydo ama tukan weydin haddeer ma jamcin kartaa culimmada qayb baa qabta waxay haa waa waa bannaantaha culimmada qayb baa qaba dayib cabsi ka wara waabaad baqaysaaba oo cabsi baa kugu jirta cabsi hadday jirto halis aad dareemaysid salaadihii markaa inaad jamcisid ayaana culummada qaybbaa qabta inay bannaan tahay xaajo ka war dan yaraad haysataa xoogaa waad yara mashquulsan tahay salaadihii ma jamcin kartaa culummada iyadana qayb baa martay ibnu siriin oo kale wuu maray raxmatullaahi calayh iyo safarka halkaa marka waxaan ogaanay shan waxyaalood oo salaadaha loo jamciyaa jira kow mid waa meesha noogu qoran safarka kan labaad maxaan ku tilmaanay roob waa labo xanuun waa saddex cabsi waa afar xaajo iyo baahi iyo dan daahi gaajo ku haysa maaha masalan waad yaro mashquush ma jamcin kartaa waa masale culummadu intoo dhan ay ka wada hadleenoo isku khilaafsan yihiin culummada qayb qayb un culummada ka midana way banneeyeen intaaso dhan in wax loo jamcin karo ayib baabu qasri salaati fi safar waa masale labaad oo muhim ah baabu qasri salaati salaada gaabinteeda ayuu u baab yahay fi safari safarka dhexdiisa salaada la gaabiyo salaadaha shanta markaad rabtid musaafir inaad tahay inaad salaadii gaabisidna rabtid shanta salaadood saddex unbaa la gaabin karaa laba lama gaabin karo labadee wey salaada subax lama gaabin karo maqribkana lama gaabin karo salaadaha la gaabin karaa waa salaadahe waa salaadaha afar afarta duhurka casarka cishaha hal marka kale ogaada jamac iyo qasri kala ogaada jamac iyo qasri shuqul iskuma leh qasrintu waa maxay waa salaadiha afar afar tahay oo laba laga soo reebay labana la iska dahayay jamcuna waa maxay waa salaad haddaad doontay dhammaystiroo duhurkii ceshihii casarkiiba afar afar tuko laba salaadood ood isku waqti tukatay wey intaa ma kala fahanteen labadaas salaadood isku waqti haddii la tukado maalan waqtigii cishahan inta soo hormarinaan maqhribkii isla tukana maqhribkiina saddex baan tukanay cishihiina afar laakiin ceshihii baan soo hormarinay maxaa loo yaqaanaa maadaama iskumer iskumar tukanay jamc haddii aan gaabino ceshaha oo laba ragcadood ka dhignana maxaa loo yaqaanaa qasri gaabin iyo yarayn waay dee musaafir haddaad tahay inaad salaadii gaabisid waa sunno marka waxaa kuu mararka qaarkood bay isugu kaa imaanayaan gaabintii iyo jamcintiiba duhurkii iyo casarkii baad waxaad rabtaa inaad tukatid musaafirra waa taha waadna jamcinaysaa laba duhuraa tukan waad ka bixin laba casarna waa tukan salaad baa la jamcinaya marka la leeyahayna in la isla tukanaya ma ah oo laba intaad tukatid duhur ah oo aad taxyaasatid oo istaagtid labada kalena inaad casar u niyootid hal ataxyaadna u samaysid waxba kama jiraan taa jamcinta laguu sheegay waxa weye labaad tukanaysaa duhurkii oad ka bixi waa ku dhamaa duhurkii haddana laba waxaad tukanaysaa kaleeto waxaad u niyoon casarkii mala faham haddii aadan gaabinaynna afar duhurkiiyaa tukan waad ka baxaysaa afar casarkiiyaa tukan waad ka baxaysaa ceshii maqribkaa saddexdiisa tukan asaga lamaba gaabiyaba ceshihiina afartiisaa tukan isku waqti unbaa tukatay ama dib u dhigo ama horay soo mariyo marka farqaasaa udhexeeyaan lagu wareerin qasrinta iyo waxa weeyaan iyo gaabi jamcinta baabu qasri salaati salaada gaabinteeda ayuu u baab yahay fii safari safarka dhexdiisa can cabdilaahi bni cumara waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi saaxibtu waxaan la saaxiibay rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu caleyhi wasalam fa kaana wuxuu ahaa laa yasiidu midaan ka kordhin fi safari socdaalka dhexdiisa calaa ragcatayni laba ragcadood kama kordhin jirin salaadaha wa abaabakrin abuubakarna waan la saaxiibay iyo wa cumaro cumar iyo wa cuhmaano cuhmaan kadaalika sidaasoo kaleeto oo wuxuu leeyahay saxaabigan cabdullaahi bni cumar nebigaan saaxiib la noqday oo socdaal iyo safar la galay markuu salaadaha raba inuu gaabiyo duhurka iyo casarka iyo iyo iyo cishaha laba ragcadood unbuu tukan jiray kama ziyaadin jirin abuubakar baa waagi dambe nebigu dhintay la saaxiiba sidaasuu ahaa markuu safar yahay cumar sidaasoo kale cuhmaan khilaafadiisa waagii hore o dhan saasuu ahaa waayihii dambeeto wuu gaabin jiray wuu gaabin jiray ayib masaladaasi waa masalo masalada kaloo muhimkaa ah waxaa weeye adigoo musaafir ah salaadiina inaad gaabisid rabtoo laba ragcadood tukatid maalan ceshihii baad waxaa tii masaajid lagu tukanayo masaajidkan dadka ku tukanaya waa dad muqiimiin oon musaafiriin ahayn oo dalkoodii jooga salaaddii baad ku xidhatay ceshaha allaahu akbar adiga maxaa rabta inaad tukatid labo dadkana maadaama aysan musaafiriin ahayn maaqa ragcadood bay raba inay tukadaan ceshaha maxaad samayn marka labadii ragcadood markaa tukatid labadii kale asugu uu istaago maxaad samayn ka baxaysaa ka bixi mayse marba haddaad qof muqiim ah oo jooga salaad ku xiratay musaafirnaad tahay waajib waxaa kuga ah inaad la dhammaystirtay wax ka bixid la yidhaahda labadayda anigu waa tukada waa ka baxayaa ma jirto ma fahamtay qodobkaa marba adaad doontay ninkaas ku xirtay gurigiisii iska joogooo waxa weeyaan muqiimka ah marba haddaad ku xiratay qof muqiim ah oo negi oo jooga waa la dhammaystiri salaada afartu tukanayaad la tukan laakiin haddaadan ku xirana marka horeba goonidaad u tukatid labadaadana waad tukan kartaa afarra waad ka dhigan kartaa taasi marka waa waa qodob muhima in la ogaado waxaa kale oo muhima ibnu jawsi baa wuxuu tilmaamay insaanku qofka aadamahay wuxuu leeyahay safar safarro badan buu leeyahay noloshiisa ka mid ah markaasuu wuxuu tilmaamay lix lix socdaal iyo safar oo insaanku uu maro lixdaa waxaa ka mid ah lixdaa safarba inuu gooyo waa laga maarmaan lix safar weeye lixdaa safarba inaad goysid oo aad dhaaftid waa laga maarmaan safarka koowaad waa soo bixidda aad ka soo baxday dhooba iyo carro lagaa sameeyey asalkeenna nebi aadan xaggee laga sameeyey dhoobaa laga sameeyey dhoobadii laga sameeyey markuu ka dhammaystirmay oo dhooba noqday dhoobanimadii waa ka soo safray xaggeebuu soo aaday dhabarka aabbayaasha iyo wuxuu soo galay insaanka meeshii laga abuurayo hooyaha xabadkood hooyooyinka xabadkooda maxaa meesha ka soo baxay marka halkaasaa iyagoo ukumaa lagu ilaalinayaa marka waa safar labaad safarka kale waxa weeye haddana intuu halkaa ka soo guuro insaankii ba wuxuu gelayaa riximka iyo caloosha hooyada riximka hooyada marka ilmuhu markuu ku jira waa musaafir halkaasuu musaafir ku yahay meeshii uu ka soo baxay asagoo biyo ah meeshaasuu ka soo safra marka meeshaasuu ku jiraa waa safar haddana wuu kasoo tegayaa riximkii hooyada xageebu imaan adduunyadu imaanaya oo dhalanaya asugoo qaawan oo qaylinaya waa wa'da ku haya adduunyada markuu imaanayaba qofkan yarkaah caawa dhashay waa musaafir socdaal buu ku jira waa musaafir haddana ayadii markuu noolaado uu ka safri wuxuu u safrayaa qabriga qabriga ayuu u safrayaa intaa qabriga uu ku jiro wuxuu ku jirahayaa qofkaasi marka waa waa musaafir weli meeshuu degi lahaa lama gaaro rasmiga ahayd haddana qabrigiibuu ka soo safrin wuxuu u imaanayaa inuu ilaahay hor istaago mowqifka ilaahay inuu soo hor istaago waa nooc ka mid ah socdaalka haddana wuxuu soo marin markii ilaahay intuu hor istaago lala xisaabtamo mansilkiisii oo jannada uu ku lahaa qof wanaagsan oo ahlu jannaha hadduu yahay iyo mansilkiisiiyo meeshuu degi lahaayo cadaabka uu ku lahaa hadduu qof xun yahay halkaasuu ku gabagaboobaya bes bala fahma halkaasuu socdaalkiisii safarka dheer oo aada soo martay halkaas ayuu ku gabagaboobaya insaanku marka hadduu ogaado safarkiisaa adduunyada uu joogo inuu musaafir un yahay mar walba inaad musaafir tahay dee waxaa haboon alaylahi waxa safarkaaga ka haray wax fiican inaad ka dhigatid oo maalmaha adduunyada aad joogtid si wanaagsan u cibaadayso ilahina ha caasin daacada ilahina ku dadaal musanifku baabkan iyo baabkii ka horreeyey mid hal xadiid buu ku sheega baabul jumcadii ayuu u baab yahay sideed xadiid ayuu baabka ku sheegi doonaa musanifku salaadda jumcadu ka hadlaya halkan can sahal ibni sacdin asaacidiyi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama qaama asagoo istaagay hmm. waxbaa ka booda ya ya can can cabdullaahi bn cumar ba miyuu idiin soo hormariyey man jaa minkum aljumcata falyaqtasil mia kulli masaasuu idiin soo hormariyey aniga gadaal buu ii mariyey midkan kaleu ka hormariyey can cabdillaahi bni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma anna rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ruuxii jaa-a yimaada minkum idinka xaaluu idinka mid yahay aljumucata jumucada falyaqtasil ha mayrto u fiirso xadiidkii macnihiisa sidaa daahirka haddii loo macneeyo macnahan saxayn baa ka soo baxay oo maxay ah man jaaa minkum aljumucata jumcada qofkii yimaada ha mayrto ma markii jumcada la yimaadaa la mayrtaa mise intaa lasoo aadin baa lasoo mayrtaa intaa lasoo aadin baa lasoo mayrta maaha marka macnuhu wuxuu noqoyaa man ruuxii jaaa imaanaya minkum idinka idinka mid a ah aljumcata jumcada qofkii jumco imaanayo raba inuu jumco soo aado falyaktasil ha soo mayrto ha soo qubaysto qubayskaasi culummada muslimiintu waxay u badan yihiin jumcada in loo qubaystaa inuu yahay sunno sidaasay qabaan culummada qayb ka midana waxay qabaan jumcada in loo qubaystaa waa waajib laga maarmaan ah waxayse isla ogol yihiin fiicnaanshaha inay fiican tahay qofku inuu jumcada usoo qubaysto masaladaas marka waa masalo muhiimadeeda lahoo qofka muminka ahi inuu ku baraarugaah masaladaasaan ku macnaynay oo ah man jaa-a minkum ljumucata jumcada qofkii imaanaya riwaayada muslim baa caddaysay idaa araada axadukum an yaatiya aljumucata midkiin hadduu doono jumucada inuu yimaado ha soo mayrto muxuu usoo mayranayaa yaa ka jawaabaya qofka jumcada soo aadaya muxuu usoo mayran ya hasuusan dadka u dhibin nadaafadda meelaha meel kastoo laysugu imaanaya aan horey usoo tilmaamno ciidaha xafladaha casharada waxa weye waxyaalaha la midkaa kulligood qofku inuu ku dadaalo meel kastoo ijtimaaco dadku ay isugu imaanayaan inuusan dadka wax ay dhibsadaan la imaanin oo sharci ilaahay khilaafsan sidaa ogeeda soo marray toontii iyo basashii iyo basalbaarkii iyo soo ma xusataan bagalkii iyo in la yidhi qofkii cuno masaajidka yuusan imaanba ayib can sahal ibni sacdin isaacidiyi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arka weli wax kala idiin qoran waryaa ilaahay maxaa ku xiga can jaabir bn cabdillahi ba can cabdillahi bni cumar qaala kaana rasuulullaahi yakhdubu ah maxaa ka bacdina idinku xiga ka bacdina sahal idinoo qorrami ah yaa gadaalbu mariyey waryaa ilaahay dee hal xadiis aan idinka idiin macnayo idiin dambe idiin soo horreeya annakaygaba inaan macnaysta marka ayib can cabdillaahi miyaa biscan jaabir can cabdillaahi bni cumara cabdullaahi bni cumar waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama yakhtubu mid khudbeeya khudbatayni laba khudbo wal xaal huwa isaguna qaa'imun mid taagan uu yahay yafsilu wuxuu u dhexaysiin jiray baynahumaa labada khudba dhexdooda bijuluusin fadhi haa fadhi ayuu u dhexaysiin jiray xadiidkani saddex masalo oo khudbada aasaasi u oo laga maarmaan ah ayuu ka hadlayaa tan koobaadii waxaa weeye khudbada waxaa ansixitaankeeda ka mid ah oo laga maarmaan ah qofka khudbaynaya inuu ku khudbeeyo salaada jumcada istaag waa koow qodobkaasi waa qodob qodobka labaad oo laga maarmaanka waxa oo dee istaagu istaag la-aanti ma ansaxayso daruura waa meesheeda laakiin lagama maarmayo qofku inuu u istaago qodobka kale waxa weeye labadaa khudbo dhexdooda inuu khadiibku fadhiisto khudbadii jimcada waa laba khudba haddana jumcadu laba khudbay leedaha kow labada khudbaba istaag baa lagu akhrinayaa labo labada khudba dhexdoodana khadiibku wuu fariisanaya marka hore wuu istaagin wuu khudbayn khudbada hore markay dhammaato muxuu samaynayaa fariisanaya kabacdina wuu istaagin marka saddex masalaa soo baxday khudbada maxaa lagu akrin khudbada horta maxay ka koobantah waa laba khudbo kow maxaa lagu akhrinayaa istaag labo labada istaag dhexdoodana maxaa ahaaday fadhiisasho imaamka khadiibka ahi uu fariisanayo masaladaasna xadiidku waa masalo uu inoo faa'iideeyo oo muhiimaddeeda leh muxuu idinku xujisiiyey can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaa'a waxaa yimid rajulu nin walxal annabiyu nebiguna yakhdubu u khudbaynaya annaasa dadka yowmal jumucati jumuco maalinkeed nin baa yimid nebiguna dadka u khudbaynaya fa qaala nebigu wuxuu yidhi sallayta ma tukatay yaa fulaanu hebelow ma tukata muxuu ka wadaa waa labadii ragcadood taxiyatulmasjidka ayada masaajidka markii lasoo gala soo garan maysaan taxiyatulmasjidkii ma tukatay qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya maana tukan qaala nebigu wuxuu yidhi qum istaag farkac tuko rakcatayni laba ragcadood wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay fa salli tuko rakcatayni laba ragcood marka u fiirso fasalli rakcatayni iyo farkac rakcatayna waa isku macnay ha odhanin farkac rukuuc rakcatayni laba ragcadood rukuuc ma walba ragcadan rukuuc lahayn soconaysay janaazaya marka laga soo tago farkac tuka weeye marka ragcatayni laba ragcadood xadiidkani dhowr masalo oo muhim ah ayuu inoo faa'iideyn ko waxaa ka mid ah khadiibku markuu khudbaynaya maalinka jumcada dadka wuu la hadli karaa khudbada wax ka soo haray oon kalow ka hadli karaa maalan adoo taagan buu ku ohan karaa fariiso adeer dadka ka fariiso kula hadli kara caadi buu kula hadli karaa dadka ha dhib inay ka fadhiiso qofkaa saaciide iyo waxa suqa buu ku odhan karaa khadiibku dadka wuu la hadli karaa kow masaladaasina waxa u dhimi mayso khudbadii dadka laftirkoodu khadiibka way la hadli karaan inay la hadli karaan ninkan markii la yidhi ma tukato muxuu yidhi laa maya soo muusan hadlin nebiga lama hadlin lama odhan khudbadaadi waa burta asaga taasuna way bannaanta waxaa kaloo meeshii ka soo baxay khudbada adoo ku jiraa dadka cilmiga waa bari kartaaba khudbaad ku jirtayba ninkaan maxaa la baray istaag laba ragcadood tukaa la yihi inuu laba ragcadood tukado uusan fadhiisan khudbada dhexdeeda lagu baray soo maahayn marka khudbada dhexdeedu nebigu saa wax ugu baray sal alay wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa khadiibka isagoo khudbada wada qofkii ka soo gaara khudbadiis waa u ansaxaysa nebigu ma odhan maadaamood soo daahdo anoo khudbadii akhrinaya aad timid oo laga yaabo khudbadii qayb ka mida ah inay ku dhaaftay salaadaadii ma jirto lama odhan ayib xadiidku wuxuu inoo oon ka qaadanaynaa inay bannaan tahay oo wax wanaagsan tahay qofka mustamica ah ee ardayga ah ee wax dhegaysanaya oo khudbada dhegaysanaya imaamkaa khudbaynaya wixii uu faray inuusan buuq oo wanaaga buuq iyo waxba ka farin uu sameeyo xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey dadka wanaagga in loo sheego xumahana laga reebo walow masaajid ku jira ama banaanka joog ama khudbo ku jira ama ha ku jirin ninkaani markuu fadhiistay isagun laba ragcadood tuka nebiguna khudbada waday hadhow khudbada ka bixitaankeedaad la sugaysaa muuse odhane meeshiiba waa buu kala hadlo istaag buu ku yidhi tuko laba ragcadood xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey taxiyatulmasjidka meesha lagu tukadaa waa masaajidka guriga ma ah meel kale lagu tukanaya male taxiyatulmasjidka masaajidka iska leh taasina waa qodob ragcadaha la tukada maalinkii waa labalaba ragcadood taana xadiidku waa inoo faa'iideeyey haddii aad fadhiisatoo masaajid soo gashid adoon taxiyatulmasjidkii tukan fadhigaa aad fadhiisatay taxiyatulmasjidkii ku dhaafin mayso weli waa lagaa rabaa ninkaana sooma fadhiisan nebigu muxuu ku yidhi istaag istaag oo tuko labada ragcadood buu nebigu sidaa u sheegay sal sl weliba ninkaasu jaahil buu ka ahaa xukumkeeda laga yaaba xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey oo aan ka qaadanaynaa taxiyatulmasjidka iyo kayrkeedba inuu qofku tukado oo salaadaha ah asbaab hadday leedaho sababkeenay uu jirto ay jirto wakhti walba waa bannaan tahay in la tukado karaaha ma ah taana xadiidku waa inoo faa'iideeyey ayib culammada qayb baa waxay qabaan taxiyatulmasjidku waa waajib jamaahiiru ahlicilmi laakiin waxay u badan yihiin waajib maahe waa sunno sidaasaana raajix muxuu idinku xijisiyey can can abi hurayra miya allah almustacaan can abi hurayrata waxaa laga wariyay abi hurayra radia allahu canhu allah ka raali noqdo anna rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii qulta aad ku tidhaahdeed lisaaxibika saaxiibka ansit aamus yowmaljumucati jumucada maalinkeeda wal xal al imaamu imaamkuna yakhdubu uu khudbaynayo faqad laqowta waad gaftay khalad baad gashay Ah, dhalinyarada waxay yidhahaan baxar baa dhex fadhida baxar baa dhex fadhida marka waad waad khaldantay wey khalad baad gashay idaa qulta lisaaxibika saaxiibka marka saaxiib inuu ku yahay laazim ma aha maxaa laga wadaa waan qofkii ku ag fadhiyey qofkii ku ag fadhiya waxaa arta asagoo sheekaynaya markaas tewariya aamus asagiina tiisii waad ka reebtay adigiina waad hadashay aamus baa tiri soo hadal ma aha marka adiga laftirkaagaa khalad galay carruurta waagan ahayn baa waxaan maqli jiray saddex islaamood oo aan salaada si fiican u aqoon baa waxay yidhahdeen aan tukanno waxba kama qabnaale salaaddii bay galeen marka markay salaaddii galeen baa meesha waxaa soo maray neef ari ah midbaa marka waxay tihi ji neefka ariga ah bay rabtaa inay iska cayriso salaaddii maka burto mise kama burin waa ka burtay maadaamay salaaddii ku hadashay tii labaad baa waxay tidhi waad hadashoo salaadii way kaa burtay tiri ayadiina way ka burtay tii saddexaad baa waxay tidhi car intaad hadlaysaan ju iga maqla ayadiina saddexdiiba waa israaceen saddexdiiba waa israaceen saasay odhan jireen maaqasi wax uga jirtee marka munaasabadu waxa weeye maalinka khudbada jumcada marka la khudbaynayo khudbadaa dhegayso haddaad aragto qof wax ka khaldan yihiin haddaad u suurjaawin karto oo kale ama ishoo kaleetay aad uga ishaari kartid inuu hawshaa joojiyo waa samayn kartaa laakiin hadal haddaad samaysid adaa laqwi ku jira iyo maalayacni laqwigu waa maalayacni waidaa maruu bilaqwi maruu kiraam soo maa laqwigu waa wax aan sax ahayn culammada qayb baa waxay ka hadlaan faqad laqawta maxaa laga wadaa waxay leeyihiin ajarkii jumcadaa ku dhaafay jumcadaadi way ansaxaysaa laakiin ajarkeeda wuu ku dhaafo dee dhegaysigii jumcada waa isdhaafaysa qaar baa waxay qabaanba inay jumcadii kaa burtaan waxa kuu jiraaba aysa jirinba marka hawshaas ayadaa si looga taxadaro shib dadka qaar baa laga yaaba inuu yidhaahdo eh, xoogaa kula hadlo asagoo imaamku khudbaynayo ju ha u shibka dheh hadalkaasu goormuu bilaabanaya aamuska khadiibku markuu khudbada bilaabo markaasaad aamusaysa inta ka horraysa dhan hadalku waa ku fasaxan yahay marka mu-adinku waad hadli kartaa inta khadiibku meesha uu ku fadhiyo uusan weli khudbadii bilaabinna waad hadli kartaa laakiin markuu khudbada bilaabo markaasaa hadalku kaa xirmaya markuu soo gala ma ah markuu soo galo la adimo uu istaago uu khudbada bilaabo bes inta ka horraysa wuu kuu bannaanyah idaa goortii qulta aad ku tidhaahday lisaaxibika saaxiibkaa ansit aamus yowmaljumucati jumcada maalinkeeda wal xaal al imaamu imaamkuna yakhdubu uu khudbaynayo faqad laqawta waad gaftay wax aan sax ahayn oo jamcada ajirkeeda kugu dhaafayaad la timid maxaa idinku xiga sahal baa hadda idinku xiga sahal kow igu bilowday can sahal ibni sacdin isaacidiyi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam oo yaa sahal ibnu sacdin isaacdiyi idinma qoran mi ah maxaa idiin qoran saa saasaa idiin qoran mi ah war yaa ilaahay yaqaan ana ra-aytu rasuulallaahi qaama wa wakabara naasu waraa'ahu wahuwa yusallii cala almimbari iyo idma qorra mia yaa may kayga waa inaan akhriya marka haddii kiina iskhilaafay ra waxaan arkay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam qaama istaagay fakabara wuu takbiirsaday wa kabara naasu dadkuna way takbiirsadeen waraa'ahu gadaashiisa walxaal huwa nebiguna calal minbari mimbarka uu ku dul sugan yahay suma rakaca wuu rukuucay asagoo mimbarka ku dul sugan fa nasala wuxuu u soo degay alqahqara gadaalgadaal xataa sajada ilaa uu kaga sujuuday fii aslil minbari mimbarka salkiisa suma caada wuu soo noqday xataa faraqa ilaa uu ka faaruqay min aakhiri salaatihi salaadiisa meeshii ugu dambaysay uma aqbala wuu ku soo jeestay calannaasi dadka dushooda fa qaala wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow innamaa sanactu waxaan u sameeyey haadaa arrinkan lita'tamuu saad igu dayataan bii aniga walitaclamuu iyo inaad ogaataan salaatii salaadayda haa walataclamuu iyo inaad ogaataan salaatii salaadayda ama walitaclamuu inaad ogaataan salaatii tukashadayda inaad ogaataan dayib xadiidkan munaasabada uu la leeyahay baabul jumca meesha kuma cadda laakiin waxaa la odhan karaayoo meesha ka muuqda inuu mimbarka dushiisa nebigu asagoo saaran salaad galay laakiin dee salaad unbuu galay baa meesha ku qorane kuma qorna nebigu waa khudbaynaya sala allahu calayhi wasalama kuma qorna xadiidkani masaa'il muhim ah ayuu inoo faa'iideynaya masaa'ilka waxaa ka mid a salaada jumcada horta jumca waxaa loogu magacaabay culimmadu leeyihiin dadka ayaa isugu yimaada waa ijtimaac dadkaa ku kulma qolyo kalena culimmadu waxay leeyihiin jumcada waxaa jumco loogu bixiyaa khayr badan baa dhexdeeda ku jamcay oo ku kulmay saasaa laga wada wuxuu nebigu tilmaamay maalin qorraxi soo baxdo oo ka khayr badan maalinka jumcada inuusan jirin maalin jumco ayay ahayd maalinka nebiyullaahi aadam la abuuray u fiirsada nebi aadan maalinka la abuuray maxay ahayd maalin jumcaahay ahayd maalin jumco ayay ahayd maalinkii ilaahay jannada uu geliyey maalin jumco ayay ahayd maalinkii jannada laga soo saaray maalin jumco ayay noqon doontaa maalinka saacadda qiyaama ay dhacayso ma la fahmo ayadoo ay arbaco tahay qofkii ilahay birri khamiista jumca dhacaysa qiyaama dhacaysa been waay khamiis iyo sabti midna qiyaama ma dhacayso qiyaamada maxay dhacaysaa maalin jumca ayay dhacaysaa ayib taasi marka waa masalo muhiimadeeda leh in lagu ogaado culammada qaar baa waxay leeyihin maalinkii nabiyullaahi aadam uu dhintayna maalin jumca ayay ahayd maalin jumca ayay ahayd maalinkuu dhintay saasay culammadu tilmaamaan nebigu sal allahu alayh wasalama meeshaan aada ugu fiirso fiicnaanteeda dadkuu rabaa salaadda inuu baro dadkii salaadda uu bari lahaa waxaa laga yaabaa qaarkood waa durugsan yihiin oo ma arki karaan mimbarkii uu ku khudbayn jiray buu fuula mimbarkii markuu fuulay buu salaada galay allaahu akbar way fiirsanayaan marka nebigu suu gacmaha u qaaday meeshuu saaray qur-aankiibuu akhriyey mimbarka dushiisii buu ku dul rukuucay marka mimbarka dushiisii buu rukuucdii kaga soo tooso samic allahu yiri intaa waa loo jeedaa sujuuddii markii la gaaray dee meel lagu sujuudo mimbar ma leh soo saas ma wuu soo degay sidee u soo degay qahqara gadaal gadaal gadaal gadaal yaana tusaya waxaa gadaal gadaal laga wadayo suuradeeda haye bal tusiy tusaaleeya tusaaleeya qahqara gadaal gadaal buu usoo degay sidee laga wado haye isku day cabdiraxman waa sax gadaal gadaal usoo soco ad oon soo ma jeedaan baas soo ma jeedaan sooqow mimbarkiibuu saarnaa hadda haddaad tiraa horaan usii degahayaa de maxaa marka gadaalgadaal buu usoo dega gadaalgadaashaas usoo dega sababtoo ah haddaad soo jeesatay salaaddii kaa burtay moogta qiblada oo ka jeesatay gadaalgadaal markuu usoo degoo jaranjartii ugu hoosaysay uu yimid mimbarka halkaasuu ku sujuuda markuu labadii ragcadood sujuuddaa dhammaysto u istaagay bu haddana mimbarkii kora allahu akbar faatixadii buu akriyay waa rukuucay waa ka toosay sujuuddii markii la marayo hadana haddana usoo degay maaqan ragcadood bu sidaa ku tukaday laba ragcadood markaasuu dadkii la hadlo wuxuu yidhi waxaan sidaa u sameeyey inaad salaadayda barataan oo igu dayataan kow inaad salaadayda barataan oo bal aragtaan saan u tukanayo labo inaad iska barbarataan maahana inaad igu dayataan oo see ugu damba mimbarkaad weligaa ku tukan maya sidaa nebigu samic allah u leeyahay rukuucayo u sujuudayo qaabkan baad u tukanaysaa dhaqdhaqaaqa salaada dhexda nebigu dhaqdhaqaay salaadda wax yeeli maayo dabaguryadaasuu gadaal usoo dabaguryaday salaada waxba yeeli mayso waa masaa'il muhima ah marka masaa'ilka noocaasi xadiidku wuxuu inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa imaamka iyo macalimka iyo dhaqankii lagu yaqaanay waxaan ahayn hadduu la yimaado arday sababka ku xambaaray ardada inuu u sheego nebigu dhaqan wuxuu lahaa mixraamka inuu dadka ku tujiyo laakiin maalinkaas intuu arrinkii khilaafay uu mimbarka ku tukaya dhaladiisa hadhowna wuu u sheego wuxuu yidhi waxaan sidaa u sameeyey inaad igu dayataan oo salaadda si fiican u tukataan dadka ma'muumiintaa salaadda afcaasheeda in la baro rukuucda iyo sujuudda iyo waxyaalahaasna xadiidku waa inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa arrinkaasna cibaadadii qofka waxba u dhimi maysoo la odhan maayo dee qofkaanu hadduuba rukuucay oo sujuuday oo leeyahay sidaa waxaan u sameeyey idinka dartiin iyo inaad salaadda sidaa ku barataan shirki bay noqonaysaan arrinkaasi sax ma ah sax maa ah arrinkaasi waa hagaag xadiidkan isagoo sidaan ka dhammaystiran nusakda qayb baa wariya xadiidkan idinka waxba inta intaan akhriya idin weliya soo maa aniga intaa unbaa i qoran marka balkeen keen nuskhadiina nuskhadiinna waxa waxa uu ka tegay aan akhriye intaa baa i qoran haddaan akhriyay ya wa fii lafdin sallaa calayha miya sallaa wuu tukaday wa huwa calayha asagoo dusheeda ku sugan uma kabara wuu takbiirsaday calayhaa dusheeda uma rafaca kor buu usoo noqday ah wa fii lafdi aniga wuxuu qorayaa sallaa wuu tukaday calayhaa mimbarka dushiisa uma kabara wuu takbiirsaday calayhaa dusheeda uma rafaca kor buu uga soo noqday saasuu ii qoraya rukuucdii wahuwa calayhaa asagoo dusheeda ku sugan fa nasala alqahqara gadaal gadaal ayuu usoo degay uma nazala alqahqara bidin qoray mi ah maxaa kaloo idiin weliya intaa yaa intaa unba idiin qoraya miya xadiidka ya mise waxbaa la socda lafdi kale maxaa idinku xiga marka can abi hurayrata man iqtasala yowma aljumcati miya can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi man qofkii iqtasala soo mayrta yowmaaljumucati jumcada maalinkeeda humma raaxa halkaa u fiirso humma raaxa deedna yimaada a humma raaxa haddana yimaada fa ka'annamaa qaraba waaba asagoo ilaahay ugu dhowaaday fi saacati aluulaa soo maa muxuu idiin qoraya fi saacati aluulaa saacadda koobaad qofkii yimaada uma raaxa yimaada fi saacati aluulaa saacadda koobaad dhexdeeda fa ka'annamaa qaraba waaba asagoo ugu dhowaaday ilaahay badanatan neefgeel ah saas idiin qoraya badanatan neefgeel ah waman ruuxii raaxa sooca yimaada fi saacati saacaddii athaaniyati ee labaad fa ka'annamaa qaraba waaba isagoo ilaahay ugu dhowaado oo sadaqaystay baqarata neef la lo ah waman ruuxii raaxa yimaada fi saacati saacaddii athaalidati ee saddexaad fa ka'annamaa waaba isagoo qaraba ilaahay ugu dhowaaday kabshan wan aqarana ee gees leh geesaleh waman ruuxii raaxa yimaada fi saacati saacaddii alraabicati afraad fa ka'annamaa waaba asagoo qaraba ilaahay ugu dhowaaday dajaadatan dajaajatan digaag xaba digaag asagoo sadaqaystay waman waman ruuxii raaxa yimaada fi saacati saacaddii alkhaamisati ee shanaad fa ka'annamaa qaraba waaba asagoo ilaahay ugu dhowaaday baydatan ukun ah, maya miyaa lyidhahda maxaa <laughs> lyidhahda ya waa hagaag fa idaa goortii kharaja uu soo baxo al imaamu imaamku oo imaamkii khudbayn lahaa uu soo baxo xadarat way imaanaysaa almalaa'ikatu malaa'igtu yastamicuuna xaalay dhagaysanayaan addikra khudbada ayagoo dhagaysanaya ayib soo sidaadin ma qora xadiidkani wuxuu ka hadlahayaa maalinka jumcada qofba qofku ka soo horreeya waa ka ajar badan yahay qofka dadka masaajka ugu soo horgaloo yimaada wuxuu la mid noqonayaa neef geela qof sadaqaystay neef geel qof sadaqaystay wax weyn buu sadaqaysta soo qofka ku xiga neef lo ah wax sadaqaysta baqarata waa neef lo ah qofka ku xiga wuxuu la mid yahay one one two ma aha one two tree ma aha one maxaa laga wadaa yaa lax baa laga wadaa arigu afar qaybood buu u qaybsamaa marka koowaad waxaa la riyo iyo ido riyo iyo ido aricadka waxaa loo yaqaanaa waa riyo kuwa cadcad soo mid ah kuwa surka madowna maxaa loo yaqaan ido idihii ayaa laba u qaybsamaya marka rag iyo dumar bay leeyihi riyihiina rag iyo dumar bay leeyihi istilaaxa luqada soomaaliga dee rag iyo dumar looma yaqaanee waxbaan ku soo dhaweynaynaa un riyuhu waxay u qaybsamaan orgi iyo ri orgi waa ka ninka ah tan dumarkana maxaa la yidhahdaa ri idahana midka ninkaa wan ayaa loo yaqaanaa midda haweenkaana lax ma la fahma labkaas marka saasaa laga wadaa aqrana marka muxuu noqday wan geesaleh qarnigu waa gees wan geesaleh ayuu marka wanku markuu geesaha la soo baxo waa wan weynaaday oo cayilay oo laga yaabay inuu aad u hilib badan yahay wanka noocaasoo kale ahoo buuran oo hilibkiisa waxaa dadka lagu baanta jabay wankaasoo kale qof sadaqaystay baad la mid noqonaysa saacadda ku xigta qofkii yimaada waxa la mid noqo wuxuu la mid noqonayaa muxuu noqon dooro mise digaag digaag qof sadaqaystay waa waxyaalo wanaagsan oo ilaahay xalaaleeyey oo jikinkaad aragtee baa laga helaa soo maa marka qof sadaqaystuu la mid noqonaya qofka ugu dambeeya muxuu la mid noqday ukun xabad ukuna qof miskiina qofka ku sadaqaystay laftigiisu ciyaar maaha ma sahlana intaa wixii ka dambeeya imaashihii fayl malaa'ig baa masaajidka albaabkiisa joogtay marka dadkay kala qoraysay say usoo kala horreeya markaad soo gorsheed way ku qoraysaa hebel hebel saacaddaasoo yimid saasuu u yimid markii khadiibku soo baxo buuggii ay dadka ku qoraysay way laabaysaa malaa'igtu qoraalka way joojisa waxay usoo faaruqaysaa markaas inay khudbada dhegaysato milafka halkaa waxaad ogata malaa'igtu khudbada aynu khudbaynayno way dhegaystaan casharadaan akhriyaynana way dhegaystaan darsigan way dhegaysanayaan malaa'igtu ma ujeedin ma arkayno weliba waxaa dhagaysanaya daraasaadka noocaasa malaa'ig dhulka iyo cirka inta udhexaysa garbaha saa isugu haysa casharada dhagaysta iyo muxaadarooyinka iyo dikriga ilaahay meeshaas ku wada dhegaysanayaan marka mala faham marka maadaama malaa'ig ilaahay darsiga ay imaanayaan oo dhegaysanayaan si xushmad lahoo wanaagsan in darsiga lagu dhagaysto ixtiraam lahoo sharaf lahoo aan lagu ciyaarin taasi waa masalo muhimkeeda muhimaddeeda leh can salaamata bni lkwac kuma xigto can salamata salama waxaa laga wariyay salamihii ibni lakwaci ina akwac ahaa salama wuxuu ahaa nin dagaalyahan ah oo aad u dagaalamo oo geesi ah wuxuu kaloo ahaa nin qof bani aadam oo ka dheereeya aana weli maqal wax ka dheereeya lama fardaha xataa wuu ka dheereeyey faraska caadiga ah isagaa ka dheereeya niman gaalaahu inta subax cayrsaday isagoo keligiis ah buu subax cayrsaday ilaa maqribkii buu cayrsanayay intuu soo gaaro habda dhag ku siiyaa waran iyo leeb iyo waxbuu wataa dhag nimankaasu alaab bay wateen alaabtii o dhan bay iska daadiyeen suusa salaama u qaban wax alaale waxay raashin wateen iyo maryihii maryihii alaabtay daadiyeen buu aruursan intuu ka haro meel buu isugu geysan intaa isagoo alaabtii uu sii aruursanaya ayaga waa sii cararayaan markuu alaabtii si fiican u meelaysto buu ka daba ordin isla markiiba haddana wuu gaaray dhag ku siinahay wax kalay tuurayaan haddana wixii kaleu aruursan markii dambea nin wuxuu yidhi war nin halkaa nin maan iska dhicinno afar nin keliyaa ku filan waayahaan iska dhicinaa le afar nin oo dagaalyahana loo soo saara afartii nin marka loo soo saaray may taqaanaa sale kuma naqaan wuxuu yidhi salaamatun akwac baan ahayb haddaan idinka cararo ima qaban kartaan haddaad iga carartaanna igama dheerayn kartaan haddaan idin shiishana idinla seerayn maayo dhag baan idinku siin naftiinna u tarasay wa carare bilig leanna way ogyihin salaama waa la yaqaanaa nimankii dagaalkii markii looga adkaadoo la soo noqday muslimiintii ay soo noqdeen baa wiil yaroo dhallinyaraahu wuxuu yidhi caryaa maanta ila tartama xoogaa waa laga yaraa yaa ilaa tartamahaya oo ilaa madiina maantay taragnimo isku haya markaasaa salaama ku yidhi xataa isku xishoon maysid miyaah markaasuu yidhi waxaas cid rasuulka alla aan hayno maanta kaga xishoonaya lama arka yaa ila tartamaya suy nabi allow ma ii fasaxaysaa kan yarkaa inaan qanciyo la tartamo markaasi waa u fasaxanta markaasuu salaam wuxuu ku yidhi wiilka orod wiilku wuu orday belig belig belig suu u ordaya markuu qarsoomay buu ka daba orday isla markiiba ugu qabtalka aqdaadka ku dhow suy sooma jeed in lagu soo gaara suy haa waa laysoo gaara marka ruux ka dheereeyaa mausan jirin nin qaybo badan buu ahaa marka wa kaana wuxuu ahaa min asxaabi shajarati geedda asxaabteedii geeddan waa maxay laqad radia allaahu can lmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati sulxu lxudaybiya rag si gooniya nebiga bayca ula galay oo heshiis ula galay inay diintan u dhintaan ayuu ka mid aha weliba wax cajiib ah markuu heshiiska la geliya nebiga dadkii ugu horreeyey oo nebiga salaamay uu ka mid ah ballan bay kugu tahay inaad diinta ilahay u halgamaysid inaad naftaadiiy maalka haa hayo orda waa fasaxantahay markay dadkii cabaar hawshii wadeenoo raggii mar labaad buu yih salamow haye ila galsiyo nabi allow aniga hadday tabeecada kula galsiyo ku celi haye mar labaad buu ku ceshada mar saddexaad baa haddana nabigu u yeera salamow haye markaasuu nabi allow aniga laba jeer kula galay ku celi nin marka rasuulku aad u jeceliyo qiimo badan buu ah marka asxaabi shajara haddaad maqashid waa dadkii geed hoosteed baa nebigu saxaabada heshiiska kula galay oo ku gacan qaaday saasaa laga wadaa ilaahna wuu ka raali noqda dadkaas waana dadkii dagaalkii khaybarna aaday markii dambeeto ayib wa wuxuu ahaa min asxaabi shajarati geedata asxaabteedibu ahaa radiallahu canhu allah ka raali noqday qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nusallii kuwa tukada maca rasuulillahi rasuulka allala jirankii aljumucata jumcada ayaan tukan jiray uma nansarifu waan ka bixi jirnay salaadii jumcada waan ka gadoomi jiray walxaal laysa uusan u ahaan lilxiitaani darbiyada derbiyada dillun hoos hoos kaasoo nasta dillu aan harsanno bihi asaga wa fii lafdin lafdi kale wuxaa kunnaa waxaan ahayn najmacu kuwa nujammicu kuwa jumcaysta ay nusalli jumucata laga wada jumcadaan tukan jirray oo nuunta waa la godayaa nuunta waa la godayaa miimkana waa la kordhigahayaa nujammacu soo saas ima qoran jimka waa la kordhiga nuja ayaa la odhanaya miimkana waa la hoos dhigin sax wey idinkaa saxan nujammicu ayaa la odhanaya nujammicu waan jumcaysan jirnay wey najmacu ma aha nujammicu waan jumcaysan jirnay maca rasuulillahi rasuulka alla jirankii rasuulkaan la jumcaysan jirtay marka la jumcaysanaya soo in khadiib iyo dad eegeysanaya isla hela ma aha waan jumcaysan jirnay idaa goortii zaalat ay zuusho ashamsu qoraxdu xaggee ka zuulaysaa bartanka markay ka zuusho uma narjicu waan noqon jirnay fa natatabacu waan raacraaci jirnay alfay-a hooska hooska ayaan raacraaci jirnay xadiidkanu waa xadiid muhim kow wuxuu inoo faa'iideyn salaadda jumcada wakhtigeedu waa goorma wuxuu inoo faa'iideeyoon ka qaadannay salaadda jumcada wakhtigeedu waa waqtiga duhurka waxaadna ka faa'iidaysaan rasuulka ilahi baan jumcada la tukan jirra markaan noqonno walaysa lilxiitaani dilun nastadilu bihi hoos aan harsanana derbiyadu ma lahaan jirin derbiyadan dheerdheer hoos la harsada ma lahaan jirin laakiin lafdiga dambe wuxuu sheegay qoraxdu bartanka markay ka zuusho ayaan salaada ka bixi jirnay markaasaan noqonnona hooskaan sii raaci jir hooska in la harsado iyo in la raaco waa kala labo derbiga markay qoraxdu dhinac uga badato hoos yar buu bixiyaa soomaad arag hooskaas waad waad dhex mari kartaa laakiin hoos ku qarin karo aad ku harsan kartid ma aha waana waqtiga duhurka duhurka waqtigiisu qoraxda baa dhan u badatay hooskii dhinac buu u baxay laakiin qadar kugu filan oo aad ku hoos hooska ku harsan kartid ma jiro geedihii iyo guryihii dhisnaa iyo dadkiiba xataa hooskoodii dhanka qoraxdu u badatay maya dhanka kaleu usoo baxay laakiin hoos la harsan karaa ma ah derbiyadu hoos la harsan kara ma lahayn waa sax hooskaan dhex raaci jirayna dee adoo dholdhoolaya oo duhurkii boqoolaya markaad geed hoos leh oo hooskiisu dhinac yar usoo baxsan yahay waad dhex maraysa laakiin haddaad tiraha aseexati luguhi cidhid bay kaaga dhacayaan ama gacmaha cidhid kaaga dhacay marka hoos yar baa jiray ayib marka waqtiga jumcadu waa waqtiga duhurka wey waqtiga duhurka weeyaan idaa zaalat ishamsuna saasaa laga wadaa markii qoraxdu bartanka ka zuusho wey waqti markii bartanka ka zuusho can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama yaqra'u mid akhriya fii salaatilfajri salaada subax yowmaljumucati jumcada maalinkeeda aliflaamiim tanziil assajda suuratu sajda ayuu akhrin jiray wa hal ataa calal insaan iyo hal ataa calal insaan ayuu akhrin jiray sidaasuu nebigu samayn jiray sal ly muxuu nebigu u akhrin jiray labaduba waxay ka hadlayaan khalqiga aadamaha abuurkiisa iyo noloshiisa adduun iyo macaadkiisa iyo noloshiisa aakhara meeshay ku dambayn doonto intaba way ka warramayaan labada suuradood marka ragcadda koowaadna suuratu sajda ragcadda labaadna suuratu halata ayuu nebigu ku akhrin jiray waa sida sunnada ah way bannaan tahay inuusan qofku laasimin oo suurado kale uu ku tukadana waa wax bannaan laakiin taanuu u bannaan jiray suubanuhu calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam sala allahu baaraka calaa nabiyina mxamedi waalihi wa saxbihi